waa sharxnay martabadda labaad baynu bilaabaynaa oo almartabatu athaaniyatu martabada labaad ee maraatibu diin alislaami ka midi aliimaan waa iimaanka wa huwa iimaanku bidcun wa sabcuuna shucba waa dhowr iyo toddobaatan qaybood ama dhowr iyo toddobaatan gobol fa aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah shucabka iimaanka ee dhowr iyo toddobaatanka ka kooban ta ugu korraynta badani ee ugu mudani waa orodka la yidhaahdo laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo af iyo qalbi mid walba laga yidhaahdo wa adnaaha shucabka ama qaybaha iyo gobollada iimaanka ta ugu hoosaysaa imaatatu aladaa waa dhibta in laga baydhiyo oo laga suuliyo ama laga kaxeeyo can iariiqi waddada waxaa dadka dhibaaya in waddada laga qaadaa waxay ka mid tahay qaybaha ama gobollada iimaanka ayay ka mid tahay waana ta ugu hoosaysa bimacnaa ugu yar walxayaau xishoodkuna shucbatun min aliimaan waa qayb iimaanka ka mida wey aliimaan cinda ahli الsunati waاljamaaca waxa uu yahay shay waaxida ma aha waa ashyaa badan oo la ysu geeya iimaan la ysku yidhahdaa macnaha lugawiga aan ku horeeyo intaan macnaha sharcigaa sheegin aliimaan xagga lugada waxaa la yidhahdaa altasdiiq rumayn baa la yidhahdaa siday culamo badani ka cabireen shaarixuna uu maray shuruux badan buu shuruux eh, badan buu kitaabku leeyahay haddaynu sharax nidhaahno inagu hadda waxaynu uga jeednaa ibnu cuthaymiin waayo sharaxiisa ayaa markaa ugu faafis badan atasdiiq inuu xagga luqada iimaan la yidhaahdo ahlu cilmi badan baa sheegay bale qaarkood baa ijmaac ku soo raray ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen aliimaan lugatan waxaa la yidhaahdaa aliqraar qirista wax la qira ayaa la yidhahdaa oo iimaan iyo iqraar baa xagga luqada isku macno ah laakiin tasdiiqa nowcan maa farqa u dhexeeya waayo tasdiiqu haddii la eego xagga tacdiyada marka laga eego iyo tacdiya la-aanta tasdiiq iyo iimaan marka xagga tacdiyada iyo tacdiya la-aanta isma waafaqsana oo sadaqahu mafcuulkay toos u gaadhaa aamana laakiin mafcuulka toos uma gaadhee ama ba ama laan bay ku gaadhaa aamana lahu iyo aamana bihi aamanahu haddii la yidhahdo macno kalay noqon oo waa nabadgeliyay noqonaysaa wa aamanahum min khawf yacni qaar ammaan kaga sugan buu ka yeelay cabsi oo cabsidii buu ka nabadgeliyey marka marka laga eego laasimka iyo tacdiyada xaggeeda marka laga eego iyo gudubka laftiisa xuruufta markaa uu ku gudbaayo ficilka hadduuba laasim yahay marka laga eego aqaruu waafaqsan yahaye ma waafaqsana sadaqa oo aqara xaraf bay ku gudubtaa sida aamanaba xaraf u gudubto aamana bihi iyo aamana lahu aqara bihi iyo aqara lahu marka xaggaa waa ka waafaqsan tahay taasi waxa weeye waa xagga lafdiga farqi kalaa ku suganoo sadaqo waxaa loo isticmaalaa wixii akhbaaraa loo isticmaalaa laakiin wixii awaamir iyo nawaahi ah sadaqa looma isticmaalo amanana akhbaarta iyo markaa awaamirta iyo nawaahida isku sibaa loogu isticmaalaya oo inqiyaadkiiyo hoggaansiga awaamirtiiyo nawaahida loo hoggaansamayey oo waxa la faray la farsoomaayo waxa la reebayna laga reebtoomaayo iyo akhbaarta rumaynta la rumaynaayo intaba waa camimaysaa oo waa loo isticmaalaa aamana laakiin sadaqa wixii akhbaara loo isticmaalaa oo haddii ruux la yidhahdo waxaa samee miyuu odhan karaa waxa weeye sadaqtu ama sadaqta run baad sheegtay ama sadaqtuka waan kuu rumeeyey caadatan ma badno taa in la isticmaala furuuqaad marka xagga lafdiga iyo xagga macnahaba ku saabsan bay culamada qaarkood tilmaameen siduu markaa shaikhulislaam ibnu taymiya ba kutubihiisa qaarkood ku sheegay majmuculfataawahana ku sugan ibnu cuthaymiin laftiisuna wakhtiyada qaarkood kutubaha qaar buu ka soo qaata baan filayaayo ra'yigaas ibnu taymiya maray almuhim iqraarka waa loo isticmaalaa waxa awaamirta iyo waxa nawaahida iyo waxa akhbaarta mid walba iqraar waa loo isticmaalaa qaala a aqrartum wa akhadtum calaa dalikum isri qaaluu aqrarna marka iqraarkii yacni siduu akhbaarta u galo ayuu markaa waxa weeye awaamirtii iyo nawaahidana u galaa taasi calaa kulli xaal alkhatbu sahlun macnaha lugawigi waa tasdiiq culamada qaarna waxay leeyn macnaha lugawigi waa iqraar iimaan xagga sharciga waxa la yidhaahdaa waxa weeye waa ictiqaadun bilqalbi wa qowlun billisaani wa camalun biljawaarix waa qalbiga in laga caqiideeyo laga rumeeyo ictiqaadun bilqalbi oo ruuxu haddaanu qalbiga ka ictiqaadin oo uu shahaadateynka afka baarkiisa ka yidhaahdo waxay u taraysaa ma jirto waayo munaafiqiintuba waa ashahaataan haddana maca daalik dee mu'miniin ma aha naartayna kuwa ku waarayaan ashahaaday gaal kubaamisna oo ahlula arkeen buu yidhi marka ictiqaadka qalbigu waa lagama maarmaan in la helaa allah wuxuu yidhi wa min annaasi man yaquulu aamanna billahi wa bilyawmi alaakhiri wama hum bimu'miniin dadka waxaa ka mid a qaar odhanaya ilaahay baanu rumaynay maalinta aakhirana waa rumaynay yacnii afka baarkiisay ka odhanayaan yadaan qalbiga waxaasi jirin ilahay wuxuu uhi kuwaasi mu'miniin maaha marka ictiqaadun bilqalbi waa kow wa qowlun billisaani afkana waa in laga yidhahdaa lagaga dhawaaqaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah isagoo ruuxu kari karayaan hadalku ku xidhnayn inuu yidhahdo qalbiga waa ka rumeeyo waxba afka kaga dhawaaqi maayo rumaynta uu qalbiga ka rumeeyo waxba u tari mayso haduu afka kaga dhawaaqi waayo waa inuu afka kaga dhawaaqa saas aawadeed ayaa nebigu sala allahu alayh wasalam adeerkii abu aalib markuu sakaraadayay uu nebigu u yimi sala allahu alayh wasalam markuu abu aalib nebigu u yimi wuxuu ku yidhi yaa cami qul laa ilaaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah adeerow laa ilaaha ila allahu dheh kelmad dheh ilahay agtiisa aan kuugu doodo kelmadaa dheh kelmaddii waa ku kari waayey markii ugu dambaysay wuxuu yidhi cabdilmutalib wuxuu ku sugnaa baan ku suganahay hadalkiisii ugu dambeeyey kaasu ahaa marka kufrigiiba ku dhintay haddana qalbiga waa ka garanayey inanka uu adeerka u yahay abu taalib uu adeerka u yahay inuu run sheegayo oo waxa uu sheegayaa aynay been ahayn waa garanayay waa kii gabayadiisa qaarkood markuu ku ammaanayey nebiga sala allahu alayhi wasalam abu taalib uu yidhi walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani albariyati diina walowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii bidaka samxan mubiina walaqad dacawtanii wazacamta anaka naasixii falaqad sadaqta wa kunta qablu amiina wuxuu ku leeyahay waan garanayaa diintan muxamed diimaha markaa dadku haystaan yacni kuwa ugu fiican inay ku jirto haddayna ta ugu fiican ba ahayd haddii laakiin baqasho aan ka baqanayo in lay caayo lay dhaleeceeyo ama taa laygu maago baqasho aan ka baqanayo haddayna jirin ama laygu ceebeeyo yacni si samaaxo leh ayaan markaa igu ogaan lahayd ina arrinkaa u caddeeyo wuxuu ku daray oo yidhi walaqad dacawtanii wa zacamta anaka naasixii waad ii yeedhay buuhi waxaanad sheegtay inaad ii naseexaynayso zacamada fii luqati alcarab badiba waxaa loo isticmaalaa warkaan la hubin laakiin marmarka qaar baa loo isticmaalaa shay muxaqaq ah oo aan laga shakisnayn zacamo loo isticmaalo tanna waa min hada nawc waxaanaad sheegtay inaad ii nasteexaynayso falaqad sadaqta run baad sheegtay wa kunta qablu amiina horena aamin baad u ahaan jirto mid ammaano lagu yaqaano baad ahaan jirtay marka garashadii uu qalbiga ka garanaayey waxba uma tarin abu aalib maadaama uu qiri waayey ou afka ka odhan waayey in badan oo gaalada ka midi waa garanayeen maxamed inuu run sheegaayo waa garanayeen oo xaq ay tahay waxa uu sheegayaa waatuu ilaahay uu yidhi fainahum laa yukadibuunaka walaakina aldaalimiina biaayaati illahi yajxaduun kuma beeninayaan oo qalbiga kama beeninayaan laakiin kuwa daalimiintii aayaadka ilaahay bay afka ka dafirayaan qalbigana waxay ka garanayaan inay xaq tahay xataa fircawn garashada qalbigu waa jire iyo yaqiintuba laakiin markuu afkii juxuud kala yimi oo dafiray waxay u tartay yaqiintii qalbiga iyo cilmigii qalbigu u taray ma jirin wajaxaduu biha wastayqanathaa anfusahum dulman wa culuwa allah wuxuu inoo sheegay inay afka ka dafireen fircawn iyo ciddii la socotay iyagoo haddana nafahoodu ay yaqiinsatay oo si yaqiina u garatay nebi muuse markuu fircawn la hadlaayey waa kii ku yidhi ilaahayna waa ka qur-aanka inoogu soo naqliyey hadalka oo ku xikaayooday hadalka muuse qaala laqad calimta ma anzla haؤulaaءi ila rabu الsamaawaati wاlardi basaa'ira wainii laadunka ya fircawnu mahbuura muuse wuxuu ku leeyahay waad garanaysaa aayaadkan ilaahii cirarka iyo dhulka u rabbiga ahaa mooyaane cid kale inaynay soo dejin waad garanaysaa ilahay baan ku dhaartay marka garashadii qalbigii iyo ictiqaadkii waxba uma tarin mar haddii iqraarkii iyo hoggaansigii la waayo ictiqaadu bilqalbi wa qawlun billisaani wa camalun biljawaarix fal xubnaha laga camal falaa oo wanaag iyo khayrka lala yimaadaa waa in lala waa inay markaa dhacdaan jawaarixda waa xubnaha markaa ruuxa adimadiisa gacmihiisa jirkiisa o dhan marka waa inuu ka camal falaayo waxa la amray uu la yimaadaa waxa laga reebayna uu ka dheeraadaa acmaasha saalixee wanaagsane lala yimaadaana iimaankay ka mid saas aawadeed baa xadiidka saxiixaynka uu nebigu yuhi sala allahu aleyh wasalam aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaaha qawlu la ilaha ila اllah waadnaaha imaadaة اlأda can الطariiq walxayaau shucbaة min aliimaan sheikhuna waa soo waa soo ikhtibaasay oo xadiiska markaa lafdigiisii ayuu hadalkiisa ku dhex darsaday aayado badan baana inoo sheegaya acmaasha wanaagsan inay iimaanka ka mid tahay acmaashaa wanaagsani salaad ha noqoto zake ha noqoto jihaad ha noqoto khayraad kaloo la sameeye ha noqoto yacni waxa weeye acmaasha saalixi waxay ka mid tahay iimaanka inama almu'minuuna aladiina ida dukira allah wajilat quluubuhum waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana wacalaa rabbihim yatawakkaluun الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ilaahay wuxuu inoogu sheegay mu'miniintu inay yihiin oo qura kuwa shantaas sifa leh shantaasi waa maxay waa marka ilaahay la xuso in qalbiyadoodu baqayaan marka aayaadka ilaahay lagu akriyo waa tallabaade inay iimaan u kordhinayso inay rabbi oo qura tala saaranayaan wa calaa rabbihim yatawakkaluun waa kuwa salaada oogaaya yacni zakadana bixinaya oo waxa lagu arsaaqay wax ka mida ilaahay dartii u bixinaya shantaa sifo kuwani ilaahay wuxuu ku ilaaqay inay yihiin mu'miniin iimaankoodu xaq yahay ulaa'ika hum lmu'minuuna xaqaa shantan sifo waxay isugu jiraan wax qalbiga ka dhaca iyo wax markaa jawaarixdiiyo xubnaha kale ka dhaca salaaddii intaba waa koobsanaysaa oo camal qalbi bay leedahay oo odhaahiyay leedahay takbiir bay leedahay qiraa'atlqur'aan bay leedahay atixiyaad la akrinayay leedahay ducooyin kaloo la akrinayay leedahay adkaar kaloo la akrinayay leedahay odhahdii way ku sugantay qalbiga waa laga niyeynaya waana laga ikhlaas samaynaya xaggii qalbiguna waa ku jirtaa kamaalkuna waa in qur'aanka la akrinayo xataa lagu tadabburo oo loo fiirsado cabsida qalbiga lagu dareemayo wax camal qalbi wey waa camal qalbi oo qalbiga ka dhacaya jawaarixda ruuxi mar waa rukuucaya mar waa sujuudaya mar waa istaagaya mar waa fadhiisanaya kullu daalikana waa camal saalixa jirkoo dhanna ka wada dhacaya marka waa camalun biljawaarix salaadu saddexda qayboodba way koobsatay ictiqaadun bilqalbi wa qowlun billisaani wa camalun biljawaarix sakadu iyadu waxa weeye waa xoolo xoolaha wax laga bixinayo wey zakaatu badan iyo zakaatu maal labaduba waa jiraan waa xoolo la bixinayo waa camal jawaarixda ka dhacaya lakin qalbiga waa laga niyeynaya marka aayaadka lagu akhriyo inay iimaan u kordhaayo iyo inay qalbiyadoodu baqanayaan marka ilaahay la xuso iyo inay ilaah oo qura tala saaranayaan kullu dalika waa acmaal qalbiya waa camallo qalbiga ka dhacaya marka halkaa waxaa kaaga muuqataa acmaasha saalixaadka la samaynayaa inay iimaanka ka mid taho min xaqiiqati liimaan tahay taas yaraa baa ka muuqata acmaasha qaarkood marka la waayana iimaanka waa loo nafiyaa sida nabiguba yidhi sala allahu alayh wasalam laa iimaana liman laa amaanata lah iimaan male midaan ammaano lahayn camalkaa la waaya iimaankii loo nafyinaya oo la odhanayaa iimaankii waajibkaa mashruuc taas waxay caddaynaysaa ammaanada in la ilaaliyo inay ka mid tahay iimaanka taasay ku tusinaysa wallahi laa yu'min man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah sida xadiidka kale saxiixa ku soo aroortay ma rumaynin ka deriskiisu ka badbaadi waayo dhibaatooyinkiisa iimaan ma leh iimaan ma leh marka acmaasha saalixaadkee wanaagsanna iimaankay ka mid tahay saas aawadeed ay acmaasha qaarkood marka laga tago sharcigu ku magacaabay kufri hadday salaada tahay iyo hadday acmaal kale tahayba acmaasha qaarkood kufriga markaa lagu itlaaqay waxaa loo jeedaa kufrun duuna kufrin acmaasha qaarkooda culamadu isku qabteen kufriga ma waxaa looga jeedaa kufri akbar mise kufrun duuna kufri baa looga jeedaa isku qabteenna waa jiraan oo waa salaada iyo kufriguna waa iska hor jeedaan salaaddii iimaan baaba lagu magacaabay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma ahaanin mid luminaya iimaankiina yacni salaadiina sabab bay lahayd aayaddaas sababtaasi waxay ahayd nabigu sala allahu alayh wasalam markuu maka joogay wuxuu u tukan jiray bayt lmaqdis almasjid alaqsa ayuu u tukan jiray xaggiisa oo markii maka la joogay qibladu waxay ahayd almasjid alaqsa ama bayt alqudus masjidkaa maanta yuhuuddu haysato calayhim lacaain ullahi almutataabica ila yawmi alqiyaama oo la leeyahay marna ay leeyihin waa duminaynaa marna ay markaa leeyihin hoostiisaa noqodaynaa muslimiintana ay ku dhibaataynayaan ilaahay muslimiintaa u soo celiyey marka waxay ahayd qibladii hore ee muslimiinta weyn ha yeeshee markuu maka joogay nebigu tukashaduu baytulmaqdis u tukan jiray wuxuu kaloo ku ladhi jiray inuu kacbadana geesta kale intuu ka maro labadoo saa isugu sii beegan inuu salaadda u tukado laakiin maqsuudka weyni wuxuu ahaa baytulmaqdis in loo tukado saas aawadeed labadii markay kala tageen wuxuu nabigu kusii daa'imeeyey saxaabadiisu inay baytulmaqdis u tukadaan oo madiine markuu nabigu u hijrooday waxaa nabigi iyo saxaabadiisuba u tukan jireen baytulmaqdis bay u tukan jireen waayo laba jih jihoo kala duwan ayay noqotay koonfur iyo galbeed oo kale ay kala noqotay isku mar keliya looma wada tukan karo marka toddoba iyo toban bilood ama lix iyo toban bilood ayaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisu u tukan jireen bayt ulmaqdis nebiguna wuxuu jeclaa in qiblada looga yeelo kacbada oo qibladii nebi ibraahim in qiblo looga dhigo deed waatuu ilaahay yidhi qad naraa taqaluba wajhika fi asamaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha فول wajhaka shaطra اlmasjid اlxaraam kacbada in loo jeesto oo iyada laga qiblo yeesho ayaa la amray aayaadkaa suurat lbaqarana kusoo degay nimankii yuhuudda ahaa ayaa waxay yidhaahdeen war salaadaa u tukan jirteen lix iyo tobanka bilood ama toddobiyo tobanka bilood baytulmaqdis u tukan jirteen iyo taa hadda markaa maka u tukanaysaan ee kacbada u tukanaysaan waa labada mid baa ka kaca mid baa waxba waxba kama jiraan ah mid baa waxba kama jiraan ah marka dee haddaa iminka saxan tihiin salaadiinna hore waa inay baatilo noqotaa markaasaa aayaddu soo degtay wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaahay ma ahaanin mid luminaya iimaankiina yacni salaadiina salaaddii waxaa lagu magacaabay iimaan mufasiriintuna ijmaaca waxay ku soo naqliyeen iimaanka iimaanka looga jeeda aayadda inay salaadda tahay iimaanka aayadda lagu sheegay in salaada looga jeedo bay ijmaac culamada mufasiriinta qaarkood kusoo rareen dee salaaddii mar haddii iimaan lagu magacaabay oo nuzuulka iyo ila sabab nuzuul waa qaطciy dukuul fi laaya sabab nuzuulku aayad u sababa inay ku soo degto ilaaba ilaa isagu aayadda waa soo guda gelaya ma suuragal aha in la yahay ma soo guda gelaayo marka sabab nuzuulku waa qaطciy dukuul fi laaya ijmaaca mufasiriintuna waa caddaynayaan cala kulli xaal almuhim salaaddii inay iimaan tahay tegista laga tagaana kufri tahay baa markaa axaadiistana aynu ku aragnay qur-aankana waa taa laynagu sheegay salaaddu inay iimaan tahay marka acmaalu jawaarix in iimaanka laga saara ma suuragal aha iimaanku qaybo badan buu ka kooban yahay dhowr iyo toddobaatan gobol xadiis baa ku soo arooray xadiiskana riwaayaatkiisu waa iskhilaafsan yihiin xadiiska riwaayaadkiisu nawcan maa waa kala duwan yihiin riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan dhowr iyo lixdan gobol riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan dhowr iyo toddobaatan gobol riwaayaadka qaarkoodna shaki baa ku sugan oo ma dhowr iyo toddobaatan buu yidhi mise dhowr iyo lixdan buu yidhi ma kala garanaayo hadal noocaas oo kalea baa ruwaadda qaarkood cabireen ahlucilmiguna qaarba mid bay arjixeen culamada muxadisiinta qaarkood waxay arjixeen dhowr iyo lixdanka likawnihi alaqala almutayaqana ahaanshihiisu yahay daraaddeed ka yar in la hubo oo waxay kaga dhigayaan yacni walyabni calaa ma stayqana ha ku bineeyo waxa uu hubo soo salaadda sidaa lama odhan oo shakiga hala tuuro waxay markaa yidhaahdeen qadarka la hubee yaqiinta ahi waa dhowr waa dhowr iyo lixdanka dhowr iyo toddobaatankuna waa mashkuuku fiih maslagaasay culamada qaar mareen ahlucilmi kalena waxay mareen in marka dhowr iyo toddobaatanku arjax yahay bukhaarina saxiixiisa wuxuu ku soo arooriyey riwaayada markaysaa dhowr iyo lixdanka jasminaysa ibnu xajar laftiisu wuxuu u iishay tarjiixa dhowr iyo lixdanka uu arjaxayo culamadii hore iyo a'immadii horena xoogaa waa isku khilaafeen iyaguna saas i leh laakiin sida saxiixa in insha allah culamada muxaqiqiinta qaarkoodna ay mareen sheikhulالbani laftiisuna arjaxay waa riwaayada dhowr iyo toddobaatanka sheegaysa inay tahay ta marka waxa weeye la qaadanaayo waayo waa midda koowaad ee ziyaaday koobsatay waa midda labaadee yacni shaki keliya kuma soo aroorinay riwaayo jasminaysaa soo aroortay riwaayo jasminaysa ayaa soo aroortay mar haddii riwaayo jasminaysa oo qatcinaysaa soo aroortay yacni iyada lafteeda dee waxa weeye ziyaadana koobsanayso cid jasmisayna ay jirtoo lagu kalsoon yahay waa in jasmigaa la ictimaadaa haddii la yidhahdo qaar kalaa shakiyey waxaa la odhanayaa oo ka fara badan haddii la yidhahdo qaar kaleoo ka fara badan baa shakiyey yacni waxaa la odhanayaa shakigu yacni ma aha markaysaa waxa cilmi laga horgeynaayo jazmiga oo haddii toban shakiyaan laakiin mid yaqiin u hubood ood markaa u jasmiyo dee muctabar waxaa kaa hubeeye yaqiinta u sheegay ee jazmiyey ayaa muctabar ah shakiguna marka cilmi ma aha kafa bishaki jahlan baa la yidhahdaa shakigaa markaysagaa jahli ku filan markaa saas aawadeed maadaama caynkaas tahay yani waxa weeye waxaa muctabara ah, riwaayada markaa jasminaysa ee goynaysa ayaa muctabara ah. waxaaba la ogsoon yahay nafyiga iyo isbaatka xataa laftiisa iyadan hadda nafyiba jirin marka la yidhahdo intaa ma aha iyo wa ahay ama waxaasi waa dhaceen iyo ma dhicin waa ta la yidhaha almuthbitu muqadamun cala annaafi tanna waxa weeye nafiyo meesha ma yaal waxa ugu badane ku sugan waa inaanu markaa sheegin ka dhowr iyo lixdanka sheegay dhowr iyo toddobaatanka ama waa inuu ka shakiyey dhowr iyo toddobaatanka markaa saas aawadeed waxaa arjaxa dhowr iyo toddobaatan qaybood inuu iimaanku u qaybsamo xadiidkan laftiisa uu sheikhu soo soo ikhtibaasay wa uu tilmaamayaa saddexda noocba inay iimaanka soo gelayaan faacalaha qawlu laa ilaaha ila allah odhaahda laa ilaaha ila allahu la odhanaayo oo afka iyo qalbigaba laga odhanayaa iimaankay ka mid tahy qawlku wuxuu noqdaa qawlu lisaan iyo qawlu qalbi wa adnaaha imaadatu ladaa can iariiq waddada in waxa dadka dhibaya laga baydhiyo waxaa laga baydhinayaa ama gacanta ama addinka waa camal jawaarixda ka dhacaya mar hadduu yahay camal jawaarixda ka dhacaya nebiguna ku sheegay shucabka iyo qaybaha iimaanka inuu ka mid yahay waxaa laga qaadanaya acmaalu jawaarix jawaarixda camal saalixa in lagu sameeyaa inay tahay mid iimaanka ka mid a ah. wuxuu kaloo xadiisku sheegay walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodku waa qeyb iimaanka ka mid a ah, xaggee laga xishoodaa yacani waxaa laga xishoodaa qalbiga ayuu xishoodku ka yimaadaa aahaartiis iyo raadadkiisuna xubnaha ayay saamaysaa oo raadaysaa marka sidaas aawadeed acmaalulqalbi laftoodu inay ka mid yihiin iimaanka ayaa laga qaadanaya haddaba xadiidkan sheegaya iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood iyo xadiidka kale ee sheegaya akhbirnii can aliimaan qaala an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rasulihi walyowmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayri wa sharri waa arkaanu iimaanka lixdaa ah sheegaya see loo kulminaya waa dhowr iyo toddobaatan iyo waa lix asal miyay kulmayaan waxaa laga jawaabaya haa waa kulmayaan waayo xadiiskaa jibriil ee uu nebigu ka jawaabay an tu'mina billahi wa malaa'ikatihi wa kutubih ila aakhir alxadiis waxa uu ka hadlayaa arkaanta iimaanku ka hadlaya iyo tiirarka uu ku taagan yahay ama xadiiskan sheegaya aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba wuxuu ka hadlayaa qaybaha iimaanka o dhan usuul iyo furuuc waxay doonaan ba ha ahaadaane usuushii arkaanta ahayd baanu xadiidka lixda sheegayaa ka hadlaya kanna iimaan oo dhan buu ka hadlayaa ama usuushiisa ha ahaado iimaanka ama furuucul iimaan ha noqdee si caama ayuu uga hadlayaa oo kuma koobna arkaantii oo keliya kuma koobna wa arkaanuhu sittatun tiirarka iimaanku waa lix an tu'mina billaahi waa inaad rumayso ilaahay wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa aada rumayso oo malaa'igta ilaahay aada rumayso wa kutubihi kutubtiisa aada rumayso wa rusulihi rasuulladiisa aada rumayso rasuulladiisa aada rumayso walyawmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada aada rumayso yani yawmu alqiyaama aad rumayso wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih iyo qadarka inaad rumayso kiisa khayrka leh iyo kiisa shar kale mid walba arkaanta iimaanka rukniga ugu horeeya ama tiirka ugu horeeya waxa weeye an tu'mina billah waa inaad allah rumayso oo allah inuu jiro oo uu yahay ka rabbiga ah ee raasiqa ah ee khalqiga arsaaqa ee wax abuura ee wax mulkiya ee wax maamulo oo wax dabero oo caalamkan maamulaya inaad waxa weeye marka allah qirto aada rumayso jiritaankiisaaad rumayayso rabbinimadiisa aad rumayaysa rububiyadiisa rububiyadana waxaa loo jeedaa waa inuu khaaliq yahay raasiq yahay mudabbir yahay waxaad rumaynaysaa uluuhiyadiisa inuu keligii cibaadada xaq u leeyahay oo cid kale in lala caabudaa aynay bannaanayn ee baatil tahay waxaad rumaynaysaa biasmaa'ihi wa sifaatih ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisa ilaahay magacyadiisa iyo sifooyinkiisaad rumaynaysaa markaa dhammaan ashyaadaas waxay soo gelaysaa iimaanka allah la rumaynayo waa inaad magacyadiisa u rumaysaa walilaahi alasmaau lxusnaa fadcuuhu biha magacyo wanaag badan baa u sugnaaday sifooyin wanaagsan baa rabbi u sugnaaday waataa xadiiskii saxiixa ku soo aroortay ninkii suuradda akhrin jiray qul huwa allahu axad markuu nabigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam waxa uu yidhi ou ninkii ku jawaabay inahaa sifatu araxmaani wa inii la uxibuha waa sifadii ilaahay suuraddani bimacnaa sifadii ilaahay bay sheegaysaa qul huwa allahu axad anna waa jeclahay dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam xubuka iyaaha adkhalaka aljanna jacaylkeedaad jeclayd oad qul huwa allahu axad jeclaatay ayaa jannada ku gelinaya ayaa jannada ku gelinaya markaa sifooyin wanaag badan baa u sugnaaday sifooyinka ilaahay wax kastuu ilaahay isku sifeeyey ama rasuulkiisu ilaahay ku sifeeyey waa in lagu sifeeyaa min hayri tashbiihin min gayri tamhiilin walaa takyiifin wa min gayri tactiilin walaa taxriif iyadaan sifada ilahay sifo makhluuq lagu shabihin yadaan sifaadka ilaahay kayf iyo qaab loo xadidin oo la odhan qaabkan iyo qaabkan bay u sugan tahay oo sidan iyo sidan bay tahay oo kayfiyada laga gaabsanayo iyadoo macnaha aan la beddelaynin oo aan la odhanayn ilaahay weji ma lehe ama ilaahay weji uma sugnaane daataa loo jeedaa ama gacmo ma lehee qudraa loo jeedaa iyo waxyaalo la mida aan la odhanayn oo taxriif wax la yidhaahdo aan lagu samaynayn ee sida loo sheegay loo rumaynaayo iyadoo macnaha ay leedahay aan laga madhnaysiinayn aan la odhanayn macnaheedu ma aha daahirku siduu yahay oo sida ka muuqata ma aha yacni waxa weeye kollayba saa iyo saa loogama jeedo laakiin qaabkay tahay ilahay baa garanaya kullu dalika lama odhanaayo ee waa in sifaatka siduu ilahay isku sifeeyey ama rasuulkiisu allah ugu sifeeye lagu sifeeyaa iyadaan la bedelin oo daahirkooda lagu socodsiinayo tashbiihana laga nafinayo kayfiyad qaabkana laga gaabsanayo macnaha iyo lafdiga mid walbana la rumaynaayo magacyada ilaahay wanaagga badan waa in iyagana markaa la rumeeyaa la ictiqaadiyaa la bartaa barashada markaa la baranaayo magacyada ilaahay oo la koobaayo oo loo aqoon yeelanaayo fadli baa ku jira ina lilahi tiscatan wa tisciina asman mi'atan ilaa waaxidan man axsaaha dakala aljanna xadiidka saxiixaynka nebigu wuxu uhi sala allahu alay wasalam ilahay waxaa u sugnaaday sagaal iyo sagaashan magac ilahay waxaa u sugnaaday boqol magac oo mid ka dhiman yahay yacni waa sagaal iyo sagaashan sagaal iyo sagaashan kii koobaa jannada ayuu gelayaa koobistaana waxaa loo jeedaa barashada lafdigooda la baranaayo macnahooda la baranaayo lagu tadabburaayo yacni marka allah lagu baryaayo saasaa looga jeedaa macnaha ay sheegayaanna lagu tacabudaayo oo allah lagu caabudaayo oo alcaliim markaad ogaato allah inuu alcaliim isimka la yidhahdaa u sugnaaday waxaad garanaysaa wax walba ilaahay inuu ogyahay marka waxaad yacni istixdaaraysaa ama kugu soo dhacaya inuu ilaahay taalacanayo og yahay waxa qalbigaa ku jira iyo waxaad markaa niyaddaada ku xashaashaqayso iyo khawaatirta kugu soo dhacaysa iyo waxyaalahaad qarinayso kullu daalika inuu ilaahay taalacanayo og yahay ka warqabo kana jazaynayo ka abaalmarinayo taas waxay keensanaysaa inaad ka baqato ilaahay oad cadaabkiisa ka baqato oad ka xishooto ilaahay oo xumaanta markaad islaahdo samee aada xasuusato inuu ilaahay ku arkayo xadiis baa waxaa ku soo aroortay culamada qaar ay taxsiiniyeen istaxi illaha kama tastaxii rajulan min saalixi cashiiratika laa yufaariquk ilaahay waxaad uga xishootaa sidaad uga xishooto nin qaraabadaada ah oo wanaagsan oo aan kaa tegayne mar walba kula joogaya ninkaasina uu saalix yahay oo nin fiican yahay oo wanaagsan oo salaax ku sugan yahay aan faasiq ahayn sidaad kaa uga xishoonayso kale ilaahay uga xishooto yani dadku xumaanaha qaarkood way ka xishoonayaan inay dadka ku hor sameeyaan oo waa ka khajirayaa waa ceeboobayaa buu is odhanaya waxaa laga yaabaa inu yidhaha waa ceeboobaya laakiin markuu dhuumanaayo ee meelaha qarsoodiga qarsoodia wax ku samaynayo ee meelaha qarsoodigaa ah wax ku samaynaayo wuxuu is leeyahay dad kuma arko laakiin waa inuu ogaadaa yani cid dad ka weyne inay aragto ilaahay baa arka malaa'igtiisii baa arka ilaahay baa daalacanaya laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk ilaahay ha ka yeeli cid ku eegta cidda kuugu liidata yani saasaa bacdu salaf laga soo naqliyay marka waa in la rumeeyaa ilaahnimada ilaahay oo uluuhiyada xaqiina isaga sugnaatay oo ka xaq lagu caabudaa isagu yahay oo cibaadada isagu xaq u leeyahay rumaynta ilaahay la rumaynayo bay ka mid tahay waxaa ka mid a ah afcaashiisa in ilaahay loo rumeeyo inuu khaaliq yahay inuu raasiq yahay inuu mudabbir yahay waa ahlumajara marka rumaynta allah la rumeeya waa rukniga koowaad rukniga labaad wa malaa'ikatihi waa malaa'igta ilahay in la rumeeyo malaa'igtu waa caalam inaga qarsoon oo haybi ah ilaahay baana abuuray nuur baanu ka abuuray sida xadiidkii muslim saxiixa kusoo wariyey ba sheegayo khuliqat almalaa'ikatu min nuur wa khuliqa aljannu min maarijin min naar wa khuliqa aadamu mima wasifa lakum wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam waxaa laga abuuray malaa'igta nuur jinkana waxaa laga abuuray olol dab ah aadamna ka laydiin sheegaa laga abuuray bimacnaa ciid ama dhoobaa laga abuuray dhoobaa laga abuuray marka waa caalam haybi iyo malaa'igtu nuur baana ilaahay ka abuuray laakiin khasaa'ista ilaahay waxba kuma laha oo rabbinimada iyo ilaahnimada waxay ilaahay la wadaagaan ma jiro waa addoommo ilaahay ilaahayna caabudaya oo allaha markaa caabudaya cibaadada ilaahayna aan ka kibrayn awaamirta ilaahayna ateecaya ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون yusabbixuuna alleyla wannahaara laa yafturuun kuwa ilaahay agtiisa ahaadoo malaa'igta ahi kama kibrayaan oo iska kama santaagayaan kama kibrayaan cibaadada ilaahay caabudayaan kamana daalayaan goor kastaba ilahay waa caabudayaan yusabbixuuna alleyla wannahaara laa yafturuun habeen iyo maalin waa tasbiixsanayaan tasbiixda ma kala oo ma kala goynayaan tasbiixda ma kala goynayaan yacni laxdad kasta tasbiixda waa wadaan bal cibaadun mukramuun waa aayad kale ilaha yidhi waa addoommo la sharfay weeyi waa addoommo la sharfay marka aayad kale waatu tu ilaahay yidhi laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun tirada malaa'igtu aad iyo aad bay u fara badan tahay oo tiradoodu aad iyo aad bay u badan tahay wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu ciidamada ilaahay allahum baa oga cid kale ma oga xaddigooda iyo farahooda iyo tiradooda allahun baa og xadiidka saxiixaynka waata ku soo aroortay in nabigu sheegay sala allahu aleyh wasalam guri la yidhahdo albeyt almacmuur oo samada ku yaalla albeyt lmacmuur waxa uu nebigu sheegay sala allahu aleyh wasalam subax kasta oo qorraxi soo baxdo toddobaatan kun oo malag baa gala si ay ugu soo tukadaan malag mar galayna mar labaad ma galo toddobaatankaa kun ee malagna ma dhinmaan ilaa inta qiyaamadu ka dhacayso mar walbana toddobaatan kun oo malag baa gelayo cusub aan hore u gelin weligood marka malag kastaa nasiib wuxuu ku leeyahay hal mar inuu galo halkaa waxaad ka garanaysaa farabadnaanta malaa'igtu fara badan yihin baad ka garanaysa marka cadadkoodu waa badan yihiin malaa'igta ilaahay marka waa in la rumeeyaa oo inay jiraan la rumeeyaa oo nuur laga abuuray la rumeeyaa waxyaalaha marka adilada iyo sharciga laynooga sheegay ee laynooga warramayna ee iyaga laynooga sheegayna waa in la rumeeya hadday tahay inayna ilaahay caasiyin hadday tahay inay ilaahay caabudayaan hadday tahay marka waxa weeye eh, in nuur laga abuuray yacni waxa weeye hadday tahay khasaa'ista ilaahay inayna waxba kulahayn kullu dalika waa in la caqiideeya la rumeeya inay jiraanna la rumeeya malaa'igta kaynu magiciisa garanayno ee nusuustii adilada laynoogu sheegay waa in magacooda loo rumeeya oo malakul jibriil iyo mikaa'iil iyo malakul mowt iyo munkar iyo nakiir iyo malaa'igta kale marka waxa weeye magacyadoo laynoo sheegay waa in markaa la malakul mowtna magaciisa waxa la yahay malakul mowt waxaa caanbaxday kutubaha qaarkoodna ay qorayaan in casraa la yidhaahdo casraa'iil in la yidhaahdo ayay qorayaan laakiin waxay culamada muxaqiqiintii tilmaameen in malakulmawtka casraa'iil la yidhaahdaa nas ama daliil ku soo arooray ma jiro xadiis sheegayaa ma jiro saas aawadeed min akhbaar israa'iiliya reer banu israa'iil xaggooda ayaa lagala kulmaya kutubihii hore wax lagu soo naqliyey lama aamini karo allah wuxuu ku magacaabay malakulmawt waa in la yidhahdaa malakulmawt waa inaan la odhan casraa'iil weeye qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum allah malakulmowt buu ku ilaaqay malakulmowt waa in lagu ilaaqaa casraa'iil in lagu magacaabo daliil mar haddaan loo haynin waa in laga gaabsadaa malaa'igta kuwa kuwaynaan magacyadooda garanayn waa inaynu si ijmaal oo duuduuba u rumaynaa oona dhahnaa malaa'igta ilaahay oo dhan waa rumaynaa shayga saddexaad sifaadkooda waa inaynu markaa rumaynaa oo malaa'igtu waxay u saaxiib yihiin garbo ulii ajnixatin mathna wa hulaatha wa rubaac garbay u saaxiib yihiin garbahaasi laba laba ha ahaadaan ama saddex saddex ha ahaadaan ama afar afar ha ahaadaan malaa'igta qaarkoodoo garbahoodu intaa ka badantayna waa jirtaa oo malakul jibriil waxaa axaadiista ku soo aroortay saxiixa ah in nabigu sala allahu alayh wasalam arkay malaku jibriil suuraddu ilaahay ku abuuray laba goor buu ku arkay qur-aankana de waaba laynoogu sheego suuratu najmi ay kusoo aroortay walaqad ra'aahu nazlatan ukhra cinda sidrati lmuntaha waxaa la sheegaya malaku jibriil nabiguna saasuu ku fasiray sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa soo wariyey waa tafsiirkii nebiga saas aawadee xaajo looma qabo siday markaa ku fasireen saxaabada qaarkood oo ay markaa yidhaahdeen walaqad ra'ahu nazlatan ukhra waxaa looga jeedaa eh, nebigu markaa wuxuu arkay ilaahay buu arkay laba goor oo cabdullahi ibnu cabbaas wuxuu ku fasiray sidaas laakiin tafsiirka sidaa lagu fasiraayo waxa uu ka hor imanayaa tafsiirkii nebiga sala allahu aleyh wasalam tafsiirka nebigana xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyay min xadiisi caaisha ayaa ku yimi oo ku soo arooray saas aawadeed waa in markaa waxaway la rumeeyaa in laba goor yani nebigu sala allahu alayh wasalam inuu jibriil suuraddiisii malagnimo ilaahay u abuuray inuu ku arkay marka nebigu wuxuu sheegay labadaa goor keliya inuu arkay lam arahu calaa suuratihi alatii khalaqahu allahu calayh ila maratayn laba goorum baan arkay laba goorum baan suuraddiisii malagnimo ku arkay waxaana u sugnaaday buuhi markaan arkay lix boqol oo garab buu lahaa buuhi jibriil aayadda lafteedana waa lagu waa lagu tilmaamay malaa'igta qaarkood in garbahoodu intaa ka badan yahi yaziidu fi lkhalqi maa yashaa waxaa soo gelaya iyad ay caam tahay malaa'igta qaarkood in garbahooda laga ziyaadiyo afarta marka waa in sifaadka laynoogu sheegay waa in loo rumeeya waa in la rumeeyo acmaasha laynooga sheegay iyo waxyaalahay qabanayaan acmaal badan oo kala duwan baanay qabtaan malaa'igtu waa kutubi kutubta ilaahay waa in la rumeeyaa kutubtu allah soo dejiyey ee uu rasuulladiisa iyo nebiyadiisa ku soo rogay dhammaantood waa in la rumeeyaa waxaana la rumaynayaa inuu nusuulkoodu xaq yahay oo uu xagga ilaahay ka yimi waxaa la rumaynayaa kutubta kuwa magacyadooda aynu garanayno magacooda lagu rumaynaya sida qur'aanka sida tawraad sida injiil sida zabuur yacni kuwa aynaan magacyadooda garanayna ijmaalan baynu u rumaynaynaa oo waxaan odhanaynaa kitaab kasta uu ilaahay soo dejiyey waa rumaynaa shayga saddexaad akhbaarta kutubahaasi ay sheegtay ee saxiixa ah yagana waa in la rumeeyaa qur'aanku wax kastoo khabara oo uu sheegay waa wada xaq waana wada run xabad beenay kuma jirto kutubaha hore laakiin nimankii loo soo dejiyey sida markaa yuhuudda iyo kiristaanka waxay geliyeen taxriif waa bedbedeleen marka akhbaarta hadda kutubahay haystaan ku sugan waxay u qaybsamaan akhbaar saxiixa iyo mid aan saxiixahayn laakiin qur'aanka akhbaarta ku sugani waa wada xaq waa wada sidqi xabad beeni kuma jirto laakiin kutubaha yuhuud iyo kiristaanku leeyihiin waa haysanaa oo waa injiil ama waa tawraad waxaa ka mid a qaar akhbaartoodu akhbaar baa ka mid a saxiixa iyo akhbaar aan saxiix ahayn oo taxriifkoodi iyo bedelaaddoodii ku timi marka akhbaarta saxiixa ah waa in la ictiqaadiyaa ee kutubta munazalka ay sheegtay sida khabar kasta kastoo uu qur'aanku sheegay ilaa waa wada sax oo waa wada xaq kutubaha hore akhbaartay sheegeenna wixii aan taxriif gelin dee waa la rumaynayaa wixii aynu ka shakino ma taxriifkoodiiba mise ma aha waa ka gaabsanaynaa waa ka tawaqufaynaa waxaynu ogaano inay taxriifkoodii iyo bedelaaddoodii ay yihiinna waa beeninaynaa waxaynu markaa ka hadlaynaa markaynu sidaadeen nahay hadda kutubaha ay haystaan baynu ka hadlaynaa wa ilaa tawraad iyo injiil iyo kutubta la midkii allah soo dejiyey wada xaq bay ahayd akhbaarteeduna asaalatan wada run bay ahayd laakiin taxriifka iyo bedelaadda ay ku sameeyeen yuhuud iyo kiristaan ayaa markaa keensaday in waxyaalo aan sax ahayn oo baatil ah lagu dhex guro oo lagu dhex daro waxaa la soo naqliyaa nin gaal ahaabaa wuxuu doonay oo khataad ahaay oo khadka aada u yaqaanay baa wuxuu doonay diimaha inuu hubsado qoladii nasaarada ama kiristaanku u tegey kitaabkoodii buu ka qaatay dabeedna kitaabkii buu soo qoray khad qurux badan iyo farwacan buu ku soo qoray ha yeeshee waxna waa ka saaray waxna waa ku daray ila madbacda ma jiri jirin waayadii hore kutubta waxa lagu qori jiray gacmo kutubtaa waaweynee hadda aad eh, la yaaban tahay intay leegyihiin ee fatxulbaari bisharxi saxiix albukhaari iyo taarikhu dimashqa oo dhowr iyo konton mujalladood iyadoo ah la daabacay iyo kutubaha kale la midkaa waxaa markaa lagu qori jiray gacan baa lagu qori jiray nin baa sadar sadar u qori jiray ilaa uu halka ugu dambaysa gaadho markaasaa dadkaasi waxay samayn jireen markuu nuskhadaasi soo baxdo intee buu qoraya wakhti intee la-eg markuu isagaa fatxulbaari markaysagaa bilow oo uu soo qaato markaysagaa buugaagu ku qoraayo iyo waraaqo uu ku qoraayo uu soo qaato oo uu dabeedna halkaa kaga bilaabo ilaa goormuu ku gaadhaya markaysaga aakhirka waxaa laga yaabaa inay ku qaadato markaysaga waxa laba sanaa suuragal ayna ku qaadato marka hadhow ninkaasi waa iibinaya ruux walbana dee khadkiisa la qaadan maayo waxay ka tahay xagga ammaanada iyo xagga markaysa markaa waxaan yani khadka sida u uwaadixa yahay ee farta qofku u yaqaano iyo sida waxaan u saxay ragga qaar baa la ballansan jiro o kuyuu loo geli jiray oo la odhan jiray marka isaga u dhamayso anaa ku sii xiga kan labaadaad u qori doontaa waa aniga ya marka kitaabkii injiilaad markuu soo qoray ay qolada eh, kiristaanku haysteen ayuu u keenay yagii oo iga iibsada kitabka waa kane waa la dhaceen dabeedna waa kala boobeen oo lacagtay siiyeen waa ka tegey wuxu uhi kuwan waxba ma hayaan ila wuxuu garanayaa inuu waxna ka saaray waxna ku daraya qoladii yuhuuddu u tegey kitaabkoodii buu ka qaatay sidii si leeg buu ku sameeyey waxna waa ka saaray waxna waa ku daray qoladii yuhuuddu u keenay iyaguna waa kala boobeen waa ku ammaaneen lacagtay siiyeen qur-aanku u yimi si silaag buu u qoray waxna waa ka saaray waxna waa ku daray wuu yimi marka muslimiinta wuxuuhi iga iibsada saasaa loo eegay waar waa khaldan yahay markiiba waa lagu qayliyey markiiba waa lagu qayliyey waayo qur-aanka allah baa ballan qaaday ilaalintiisa innaa naxnu nazalna dikra wa lahu laxaafiduun allah wuxuu yihi annagaa qur'aanka soo dejinnay annagaana ilaalinayna kutubaha hore laakiin dadkaa la yidhi idinku ilaaliya laakiin qur'aanka ilaahay baa ballan qaaday inuu ilaalinayo markaasuu ninkii wuxuu ogaaday yani kitaabkan inuu xaq yahay saas ilahay buu ogaaday ninki waa islaamay marka almuhim kitaabkan qur'aanku waa maxfuud ilahay baa ilaashay kutubihii hore laakiin waxa weeye waxyaalahay hadda yahuud iyo kristaan haystaan waxa weeye taxriif iyo bedelaad ayaa markaa gashay saas aawadeed ba akhbaarta ku sugan aan lagu wada kalsoonaanayn halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk